subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha sagaalaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saakeed aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah muddooyinkii dambe magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada nairobi waxaa ka socday kulamo looga arnisanayo isbeddel la doonayo inuu ka dhaco maamulka koonfur galbeed iyadoona xubnaha mucaaradka maamulkaasi ay eedeyn u jeediyeen wararkii ugu dambeeyey kulamadaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale magaalada ceelle hele ee gobolka galguud ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay ku garaaceen madaafiic iyadoona waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladda magaaladaasi wararkii ugu dambeeyey ee deegaankaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku eegi doonaa intuu hawada ku jiro anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinaya cabdiraxmaan kaysin oo farsamaynayaa xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale barnaamijka falqaynta wararka isu sheegnaa inuu shucaaci jamac nabadu jaaci doono shacab barwaaqiyo shiiqsada nabad shoobi doone shuushowbax naga bax sheekooy sheeko ma ka sheekayna ma idin sheegnaayo dhibkii shalay maanta si looga shifooho ma isu sheegnaa run shaqaaqadiisa la shihiidow shalow ka tuurow yaan laga sheexin waa shakila'an waa shakila'an waa shakila'an oo waa shakila'an inuu shisheeyihii shalayna qabshay sheelmi doono shacab barwaaqiyo shiiqsada nabad shoogidone heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqaynta wararka ee idaacadda kulmihi ka dhageysataan subax maalin subax waliba magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyo sidoo kale magaalada muqdisho waxaa kulmo ku yeelinayay maalmihii u dambeeyey xubnaha mucaaradka maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo sheegay in ay markaasi doonayaan in isbeddel laga rido maamulka koonfur galbeed hase yeeshee siyaasiyiinta ayaa sheegay in muddoxileedka madaxweynaha uu dhammaaday islamarkaana heshiiskii ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed iyo xubnaha mucaaradka uu haatan marayo gebagabo laakiin maamulka koonfur galbeed uu diidan yahay inuu qabto doorasho arrintaasi waxaa ka horreeyay heshiis ay wada gaareen madasha golaha watashi qaran oo tala jeedin ah in madaxda maamul goboleedyada muduxileedkooda laga dhigo shan sano islamarkaana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sidaasi ugu kordhay muduxileed kale xubnaha mucaaradka ee ku shirsan magaalada nairobi ayaa la filayaa inay soo saaraan warmuteed ku aadan sidii xaaladda koonfur galbeed isbedel loogu ridi lahaa islamarkaana dowladda federaalka ay ugu qeyb qaadan lahayd xubnaha mucaaradka oo markaasi kulamadaasi qaarkood ka dhacay muqdisho iyo nairobi oo waxaa ka mid ah xasan balaag islamarkaana ka qeybgalay kulamada ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in koonfur galbeed uu laga rido isbeddel islamarkaana ay doonayaan sidii maamulkaasi ee doorasho uu qaban lahaa waa mahadsantaha walaalkay adi iyo shaqaalaha kulmiye guud ahaan soomaaliya oo dhan meel kasoo joogto waa salaamaya gaar ahaan shaqaalaha waana mahadsan tahay xaqiiqdii saa u sheegtay kulama ka jiray muqdisho iyo midka hadda ka socda nairobi kulamadan waxay daarnaayeen oo lagaga hadlayay sidii koonfur galbeed maadaama uu xili xileedkeedii uu dhammaaday madaxweynihii hore joogay ah, koonfur galbeed madaxweynaha ka ahaa ah, heshiis siyaasadeedna ku joogay hadda inta hadda uu jooga heshiis siyaasadeedkii dowladda dhexe ay soo dhex dhigtay asaga iyo maxay ahayd ah, saamilayda siyaasadeed ee reer koonfur galbeed ay dhamaatay intii lasoo dhigin ay dhamaatay waxaa laga hadlayay oo shirarkaas ay daarnaayeen waxay ahaayeen keliyato sidii eh, loo wajihi lahaa eh, doorashadii eh, xiligeeda inay ku dhacdo haye marka inta hadda xigta shiraa ka socda nairobi waxaa iskugu tegay maxay jilib olostay siyaasadeed ee koonfur galbeed ku abtirsanaysay Uh, shirka maalintiisii saddexaad oo hadda gelaya maanta gelaya hadduu ilaah yidhaahdo maantaan laga soo saaraya warmartiyeed iyo qodobadii uh, lagu uh, heshiiyey mase lagu lafaguray maanta laga soo saari doona hadduu ilah in intaad nairobi ku shir laheedeen arrimaha koonfur galbeed aad kaga hadal laheedeen soo ma dhaamin inaad tagtaan magaalada baydhabo ood madaxda maamulka aad la fariistaan cabashada aad qabtaan aada u jeedisaan walaalo horta uh, baydhabo inaan tagno inaan nairobi tagno inaan ingiriiska tagno waa hadafkeena waa mid haddaan anagoo jarmalka joogno shirnana waxaan ka hadlayna waa koonfur galbeed sidii loo samato bixin lahaa iyo doorashada soo koonfur galbeed inay xilligeeda ku dhacdo inaan baydhabo tagnana wax hadda cusriga oo naga saarna aan ognahay malaha laakiin waxaad og tahay xilligan afartii sano la doortay madaxweynihii xilkiisa oo dhamaaday markuu dhamaaday kadib la eh, liyirina waxay ahayd waa dhamaaday waktigaag waa dhamaaday dhibaatada ka dhacday iyo dhiigii ku daatay waad ogeed eh, dowlada dhexaa kusoo gurmatay madaxweynaha eh, federaalk oo kamid yahay gudoomiye baarlamaanka oo ku jiro arrinta ayada aheyd gacmo geeljireed hoosa loo dhaqaay hoosa loo dhigay oo waxaa laisku soo raacay in hal sano loogu daro sanadkiina wuu dhamaaday hadda gebageba ku dhayma wax maalmo maalmaha ka harsan wax marka shirarka nairobi in la tago iyo in ingiriiska la tago in baydhabo la tago macno ma sameynayse waxa e, meesha ka jira iyo dhibaatada meesha ka jirta ninkan malakudhiga sameynaya sidii loo wajihi lahaa ka hadlaynaa maahayna inaan nairobi tagno nairobi boqolaal shiraa lagu soo qabtay dowlada dhexe askunkeeda iyo soomaaliya dhan in shir loo qabto askunkooda kasoo bilowday meesha markasta waxay tahay meesha markaas aad fursad ku hesho ood danaha kaga hadli karta inaad kaga hadishdo wax oo cosriaho mase maanacaya ma ma ogi dhawaan waxaa magaalada baydhabo iyo sidoo kale magaalada muqdisho madasha golaha wadatashii qaran kulamo ay ku yeesheen waxaa laga soo saaray warmuteed oo dhigaya in madaxda maamul goboleedyada muddoxileedka loo kordhiyay idinkan waxaad leedihin madaxweynehi waqtiga ayaa ka dhamaaday maxaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk haday heshiis gaareen idinka maxaad ugu soo horjeedaan heshiiskaasi walaalow eh, madaxda eh, maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka eh, waxay sameeyeen kala soo jeedinay sameeyeen waxay kordhiyeenna malaha waxay heshiisay ayaga hoosta ka xariiqeenna malaha kala soo jeedinay sameeyeen kala soo jeedintiina eh, marka lagu soo celiyey oo dastuur in laga dhigo oo la dastuureeyo oo la sharciyeeyo la rabooday baarlamaanka lagu soo celiyey dowlada dhexe baarlamaankeeda kusoo celisay baarlamaankana waa diiday eh, ummadda soomaaliyeedna way diiday saamiliyada siyaasadeed soomaaliyeedna way diiday arinkaas wuxuu ahaa muddo bil gudaheeda ah in qodobo qaarkood la fuliyo qodobadii la fulin lahaana eh, waa way feelgarooween oo waa dhaceen oo waa lag waa laga shaqeyn waaye arinkaas arin jira maaha wax la kordhiyeyna ma laha fikiray soo jeediyeen fikirkiina waa shaqayn waayey marka wax la kordhiyey oon ognahay oo meel ku qoran oo dastuuri aan ognahay ma jiraanba madaxda dowladda maxaad kala hadli weyseen cabashadiina koonfur galbeed maadaama heshiiskii hore ee madaxweynaha mudurxuleedka loo kordhiyey aad wada gaarteen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ay goobjoog ka ahaayeen madaxda dowladda waa ka wada hadalnay federaalka gudoomiyaha iyo madaxweynaha xasan sheekh dhammaantood waa ka wada hadalnay ah, maxay ahayd madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku jiraa guluf siyaasadeed oo guluf dagaaleed oo lagaga soo horjeedo maxay ahayd in dhulka lagu xoreeyo ah, isagoo inta joogintooda dagaalka aadin waa la hadalnay sidii oon arintaas loo gudageli lahaa ayaan ka wada hadalnay waan mudaysaneen ilaa haddana waan wada hadalnaa anagoo nairobi joogno oo nala hadlaa anagoo baydhabo joogxamar joogno oo nala hadlaa markasta waa wada hadalnaa xiriirkeena ma go-ona laakiin hadee baashu meesha ay wax ka diidan tahay meesha ay arintu ay ka qoronsan tahay waa ninka hadda xilka sii oo xili siyaasiyada ku joogo heshiis siyaasyada ku joogo xaggiisay ka qoronsan tahay ma aha meel wax aan isku diidanahay annaga iyo saamilyada siyaasiyadeer koonfur galbeed ma siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo dowladda dhabce isku diidanyihin maba jiraanba wadanka sidaa sheegtay dagaal ayuu ku jiraa in maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen si ay ula dagaal lahaayeen soo caqabad noqonaysaan eh, dagaalka haddii aad maamulkiiba eedeynaysaan walaalo aada umahadsan tahay eh, maamulka koonfur galbeed eh, waa maamulkii hore usoo haayay afar afar sano soo joogay afarta sano waa xamud horeynin haddii uu wax xoreynaya ah afarta sano wax xoreyn lahaa shabaabna afar sano iyo laba sano iyo saddex sano gudahood kuma dhalanin waa joogay afarta sano oo ay arintiisa curdanka aheed oo bilowga aheed hadduu wax xoreynaya ah, markaas wax xoreyn lahaa haddii wax kale xoreyn kale uu rabana sanadkii hadda loogu daro wax xoreyn lahaa waxaan aaminsanahay Eh, bani aadamkuna u arkaayo oon indhaa laga qabsan kara hadii labaatan sano kale ou sii joogana inuun waxba xoreyn rabin xoreynna u ribin in dalkaas u xuruuban oo dan kale ah marka waxaan qof isagaba iska jiifa waxaan u dhahanaba ma naqaano maxay wax xorey sababtaa qofka marka wax xoreyn rabo xilliga oo maandeedkiisa oo cusub yahay oo eh, maxay mudaxineedkiisa oo cusub yahay wax qaban lahaa laakiin hadda haddii oon eh, afartan iska dhaafay afar kale sagaal kale hadii loogu darana wax inuuna xoreyn waa aragnaa marka in indhaha lastira maaha in dhowaan wasaaradda amniga koonfur galbeed warqad ayay soo saartay oo ay kaga hadlaysa in hoteelada iyo goobaha markaasi shirarka lagu qaban kara ay isdiiwaan geliyaan warqadaasi saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa haddii aad tihiin mucaaradka walaalo waraaqdaas waxaan u aragnaa un maxay ahayd ah, soomaalida waxay tiraahdaa hilib hilib ceeriina dambista lagu xalaaleystaa dhul isku rafin iyo maxay ahayd lagaa maqlaan u aragnaa sababta ah, marka la leeyahay ah, hubaa la sharciyeynayaa hubaan yeelaya eh, hubka la sharciyeynayo ninka muwaadinka soomaaliyeed eh, reer koonfur galbeed ah hubkiisa haysto qorigiisa haysto oo eh, maamulka markaas jirin inta qolalka isku soo xireen eh, maxay amisom iyo ciidamo maxay beeleed iyaga ay samaysteen isku dahaareen dadka kale ee qoryaha laga soo aruurinee loo sharciyeyna mise laga qaadaayo yaa ku maqan yaa u maqan maayafuulkay joogtaa dabadiis dambey taagiyiin al-shabaab goosguduud dabadeeda dambey taagan yihiin magaalada dhan ay ku haayaan ay ku hareereysan yihiin yaa waayo qofka hubka laga qaadaya yaana loo qaadaya waxaas waxaan u aragnaa ayna tahayba waa un booras ku qaris waxbaan qabanaya maamulaya iyo waxbaan eh, gacanta ku haya iyo waxbaan maamulaya waaye waxaas wax jira ma aha cid wax laga qaadi kartana laga qaadi karana male waxu samayn karana male shacabka soomaaliyeed ee hadda ku jooga maxaa samaysaan waxaasaanay noqdeen hindhaha eh, ka qabsada leh unba isku soo kicinaya ma waxuu ka qaban kara mase ka qaadi karana malaha wararka waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo saaxiibadiisba ay doonayaan inay qabtaan doorashada oo markaasi la sheegay in mucaaradka aysan ka qeybgelin arrintaasi maxaad kala socotaa walaalow ah, doorashadu ma aha madaxshid ma aha mana aha weliimo oo asaga ah, ninka hadda meesha sii jooga oo heshiis siyaasadeedka ku jooga abdaxsiis oo samaysan kara ma aha abdaxsiis waxa uu goolo u yahay oo samayn karaa asaga iyo saaxiibadiisaba weliimo doorashan karaan mahayna doorasho ma qaban karaan doorashadana waa doorasho shacabka soomaaliyeed deegaanka soomaaliyeed ummada soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed ay qabsanaysa waaye laakiin asaga maaha wixii asaga iyo asxaabtiisa ay ku heshiiyeen qolka gudahooda ay kusoo sheegeen inay samaynayaan haddii lagugu sheegay inay tahayna soomaali loogu sheegay inay doorasho tahay doorasho maaha weliimo weliimoun bay gashan karaan dadkaas kaasina waxauu ahaa xasan macalin yuusuf xasan balaag oo ka mid ah xubnaha mucaaradka koonfur galbeed islamarkaana aan wax ka weydiinaynay kulmadii ugu dambeeyey oo ay kaga arrinsanayeen xaaladda magaalada xaaladda koonfur galbeed oo markaasi la sheegay in muddaxileedka madaxweynaha maamulkaasi uu dhammaaday oo heshiiskii u dambeeyey oo ay wada gaareen madaxweynaha maamulkaasi iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha mucaaradka xiriir aan la sameynay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa inoo suurtagali weyday inaan qadka teleefoonka ku haleelno si aan wax ugu weydiino eedeynta loo jeediyay iyo xubnaha mucaaradka ay u jeediyeen maamulkaasi wuxuu warar kusoo kordho wararkeen iyo barnaamijyeen dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka deegaana ka tirsan maamulka galmudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan way wadaan milatariga soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyadoona maalintii shalahayd ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaanka cilgaras oo ka tirsan gobolka galguduud halkaasi oo in muddo ay maamulayeen maleeshiyada kooxda al-shabaab wararka ayaa waxay sheegayaan in deegaanka ceyl la helay oo ka tirsan gobolka galguduud ay kooxda al-shabaab madaafiic ku garaaceen saacadihii ugu dambeeyey iyadoona ilaayo haatan aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay madaafiicda halkaasi ku dhacday saraakiisha ciidamada dowladda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka koonfur maamulka galmudug ayaa saacadihii u dambeeyey waxa ay wadeen kulamo ay markaasi kaga arinsanayaan howlgalada halkaasi ka socda madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariy qoorqoor wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha hay-adda nabadsugidda soomaaliya mahad maxamed salaad ayaa maalintii shalahayd waxay tageen deegaanka ceelgaras oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi oo shalay ciidamada dawladda ay ka saareen maleeshiyadii in muddaha maamuleysay wararka ayaa waxaay sheegayaan in howlgallada la doonayo in lagu qabto degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ay xoogeysteen iyadoona sidoo kale ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka hooskaashanaya ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan dhanka deegaanka deegaanka wabxo oo ka tirsan gobolka galguduud wixii warar kusoo kordho wararkeena ayaad ku dhageysan doontaan iyo barnaamijyada dambe ee soo socda gabagabada barnaamijka falqeynta wararka ayaan soo gaarin waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryadhaa kalamaanay eh. gobanimadu eh. waa geed ku baxa dhiiga geesigae eh. gobanimadu waa geed angaaliya islaan gacala ku siine kundhigiisu waa kaa ninkii xiligun war waxaa la yidhi rubadoo go'diya waa mid uun libin ku rayrayye raggu waa dhintaa amase waa riiq ku dirila war waxaa kaloo la yidhi garba siman laba geeshtagaal gacan isweydaarsi gobanimo midkii goobayaa weli kale leeray eh. regmeeliska gaylankii huban garaarsada ama ha gohe ama guulaysade war waxaa kaloo la yidhi eh. dhimashadu xaq weeyooo mar bay nolosha dhaantaaye eh. dharagiyo mar bay kaa yihiin dhaqasha xaaraan war waxaa kaloo la yidhi haddaan ruuga loo dhigin shabaab weyna rogayaan hawarwerin anoo nool wardiye baad mudan wakhtiba iskeenbadi qayrkaa waad ku hiirsaniaryaab aqlo war ma haysad in ma jirtee shabaab wabtaa laga gediyaa la yidhi war cabdulla waaqlaha u qaban gooja caddaa ka dhex qaylinaye adigu warkayga dhex gelina ceelgaras berigaa lagala wareega ruunirgoodna haddaa agtiisa la joogaa xaalado horena waa la bedelaa la yidhioo tuulooyinka ha laga nadiifiyaa la yidhi intaan beledka la gelin oo xataa baadiyaha in qof ku hero lama rabo amiirada xataa ereyga ilaalihayoo la sheegaayo mahay joogaana loogu tegaaha layidhaasa ereygaan magacyihiisa sheeg la leeyahaa la yidhi hadda geed dambeo higlaya amba hereeriya lama hoosgeli doono cabdilow minii saas la yeelay mac sokor war anugu waagaan jirka ahaa cadhiga ridaan ugu jeclaa ogol baa lo odhan jiray war dadkasan sheegasaan annaa raa'iy alqanam hamsa siniin qaareerawa ka jiraan madeeyow mid kalena waxau yidhi arbacata cashara sana anaa qanam armiga dadkaa qaatay oon arxan kuu geli doonin lagaa celin argagixiso inaga tag abuudayadaan aragnay is-ilaaliyaan baaranay islaamsoo ambaanahay eebbow allahayow adiguna na taageer ilaahow war madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo gabiye wuxuu yidhi soomaaliya waa danteena inagoo isku duuban la dagaalka shabaab ninka diidaya maanta waa dambiile caddaystay war bashiirow axmed madoobe waxuu kaloo yidhi madaxweynihii iyo wiilkiisiioo tuutagasha gadaashadaa furunta taagan dariiq kastoy mar maagaanna gaari qaraxaa loo dhigayaa gambana maayaanoo way socdaan marka waxaan la yaabanaa kuwa gadaashooda ka guryamaya eh. oo siyaasiyiinta sheeganaya maxay ku hadlayaan maxayse ka hadlayaan aryaadaha axmed madoobe warkiisa maadan fahmine eh. madaxweynaha sumaynaan u xiro uu yidhi muggan warkiisa dhuuxana aniga waxaa iiga soo baxday eh. waa kaa raalligeliha warka faarax macallin iyo wixii lamida war xaalmarinta axmed madoobe buntland ma ogtahay warbow buntland doorasha ku mashquulsanta axmed madoobe waxaan horan kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay dowladaay war waxba laydiinma sheegi karo warka waad ku rafataane axmed madoobe wuxuu yidhi sacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa kuwa maanta diidan dagaalka shabaab birri ayagoo xil doonahayna soo hor istaagi doonaan ee eegga magacyadooda inta sii qortaan birri dhagax tuura aryaadhaha samigay cabdulana waxa uu yidhi wnima taaqan ina tira yatahay waxba terime nima taaqan ina Eh. war ahmed madoobe eh? eh. dhankayga kasoo soo dhankaaga kasoo soo dhammaawe maylinariwaay war madayo lafta gareen fiir keliya ku filan buu yidhay xagguu ka soo dhammeeyey fuy fiiryawshalays waa malka fugsa eebowniin fududaay maynariwaay war madayow hadda muuse bixilaas canood kuguma haysto war kalemaanay war ma haysiine maantaoo kale sano ka hor axmedow dhalashadaadi miyay ku beegan tahay war labadii kunay ahayd dowladii carta markii lasoo dhisay arya cabdiqaasin ceeluma qodna cidna uma maqna mugow lahay miya warbow cabdilaahi yuusuf waa ka dambeeyey hayaay madaahir riyaale kaahin warwaaqlow ma isu soo sharaxay war weligiin kale maanay warka waa ku didaan sidaad waalan tihiine maanta waxay ku beegantaha labayo labaatan sano ka hor maalintii daarihi mataanaha ee maraykanka la qarxiyey niya walmooshidii usaama bilaadin aman dheeradhimadi war daalibaan iyadaa hadda xukumta afghanistaan warbow alqacde miya ka baxeen horta daaraha maraykanka wixii qarxiyey khawaariijtaan miyay ahaayeen war waxba laydinma sheegi karo dad falanaa tihiine weli daarihii lama dhisin maraykanka beesi haysana ma inguraayin hooba daardi aryamadeeyo hoteeladii ay shabaab min afarta jeer qarxiyeen miyaan hore laga dhisin xaad beentuu sheegi war dhibaatadii ka dhalatay ileva sebtembar maraykanka adduunkoo dhan bay saamayn ku yeelatay dad badanna waa ku baaba'ay wadamo badanna waa ku dumeen cadowgu maraykanku waagaa la dagaalamayayna wuu sii fiday meelo nabad ahaana dabbaa ka oogmay dad badanoo muslimiinoo wax dembiya gelinna waa galaaftay markaa masiibadaa ciddii bilowday ee ciddii ka jawaabtayba wax wanaaga sooma kordhin dabkii manaafaqshida muslimaa ku gubto warorado hanugu buqina reerihiinnin qabo warba weelalkanba warkaan dalka waxaa ka jire ceel garasoo ceel buru muuqata gacantaa lagu hayaa war barshirdheerow ma ciidamada buntlandaa galay war kalemaanay war ma haysiine ceelgaras markii la galay berigii hore meeshii la qabtay ilaa ciidanku miina baaris ka sameeya shacabku magaalada ma geli jirin laakiin xildhibaanno jadbaysan oo shan sano guryahoodii arkin oon qaarkood muddadaas waalidkood soo salaamin arkinna ayaa orod ku galaa layidhi magaalada hadday jeshii dhammaataa ifka joogi maysaa la yidhi xildhibaan maxamed maxamuud yare oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo cabdulaahi ibraahin oo ka tirsanaa golaha deegaanka dhuusamareeb ayaa ku dhintay baa la yidhi laakiin waxaa caloolxumo lahayd toddobaad ka hor xildhibaan maxamed maxamuud yare asagoo hadlaya wuxuu yidhi waxaan u soconnaa jahaad aan ka soo noqosho lahayn hadda ilaahay waa u aqbalay jinnadii allah ka waraabiyo war kulli xaal allah gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishaay geedka habbo tobannimadaawa loo go'a godka aakhiriyo ilba loo galaa gowracatada weli garaaniney gedka habaw aryaadhaha xildhibaanada shihiida horena ilaahay u waafajiyo uga hadla allahow naxariistay jiday dadka noolna u fureene dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii kalamaanay warka hore war soo dhaafiye xildhibaan mawlid cabdi maxamuud oo ka tirsan goraha baarlamaanka maanta ka hor hadlayay ayaa waxaa ka soo yeedhay xarakatu mujaahidiinu shabaab waar wixii uurka kaa jira afkaa kaa la yidhi wixii la qarqariya qarsoon ama qubtoonna waa la yidhi warbawsow lama odhan hadal wuxuu maayahay intaadan odhanin afka hadduu ka soo baxo aduu ma arrimisid war shabaab ayagoo shabaab la oo kooxda dhiigcabkaan la yidhaah oo ugus la oo argagixisan la yidhaah miyaan shirkii culummada lays isku waafaqeen inay khawaarij yihiin looguna yeero see xildhibaan baarlamaanka nugu matelayahay mujaahidiin idhihi karaa war hadda bow inu cabsanahayo sooma dhici kadho war kalemaanay shabaab ninkii ammaanaya ninkii daayaba la isdhaafi maaye haddaad arki jirteen taliyo nabad la arkin oo sawirkiisa saxaafadu inta raadisay ay weyday maanta qarqaris waa dhammaaday bowxaalku waa isugu tumasuma ogeyn miya warwarka ha iga soo dhex geline taliyihii nabsugidda soomaaliya mahadsalaad asagoo tuuta xidhanaa furunta dagaalka lagu arkay cadcadooya waar maindhuu soo shidsayow hadda nin isqariyay ma diriro hadda nin baqay kaa dhima isan leymaarijarne war fulay baa gadaashada hadday goobi dirirowdo waar kalgacalow intaad garanaysa way dhaaftay warmahadoo tuutaha gashan markaan arkay anigoo isla khawaariijtii waa u dhammaatay ayaan arkay madaxweyne qoorqoor iyo wasiir madaxaana furan oo dhinacyada ka taagan calaa kulli xaal tilaabada aan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo